kitaabu اljihaadi jihaadkiiba u kitaab yahay iyo axkaamtiisa ayb hada kitaabu bayaani axkaami اljihaadi ayb isaga marka maraaxilna waa soo maray anwaacna waa leeyahay ayb bacda alhijra la farad yeelay farad oo fardu kifaaye ah maraaxilna wuu soo marayo markii horena ma bannaanaynba markii dambena waa la banneeyey udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu markii kalena waxaa la yidhi waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamaya la dagaalama markii dambena waxaa la yidhi idinkaba duula yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum hilda mar walbana wuxuu ku xirnaa inta markaa muslimiintu ay tabar iyo diyaar u yihiin ayb xikmadaas marka iyo tadriijkaas buu soo maray isaga wujuubkiisa markii hore marna fardu kifaaye u noqdaa marna fardu cayn u noqdaa sidiisa hore aadkiisa waa fardu kifaaye isaga wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifaة liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun iyo laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli اdarari wاlmujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalihim anfusihim fadl اllahu اlmujaahidiina biamwaalihim anfusihim cala alqaacidiina daraja wkula wacad allah اlxusnaa marka wakula wacad allahu اlxusnaa yaa fardu kifaayada laga fahmay marka dhammaan markii la yidhi ilaahay wanaagu u yaboohay waxaa soo galay kii fadhiyey iyo kii duulayba marka kan duulay ajar gaaru la noqday waa fardu kifaayadii macnaheedii marka xaalaad uu fardu noqdana waa jiraa ilaa saddex xaaladay culimmadu ku koobaan xaalad waxay tahay markay gaaladu ay soo hujuumaan oo ay yacnii galaan beled marka yacnii eh, min buldaani اlmuslimiin dadka joogo iyo wixii ka agdhowdhow iyo wixii ay ku daboolmi karto baahidaas oo dhan markaa waajib buu ku noqona ayb xaaladda labaadna waxay tahay marka uu qofku imaam cayino oo waida stunfirtum fanfiruu dii baxa la idin yihaha baxa oo imaamku hadduu yidhaha hebelow bax hebelow bax hebelow bax qasabay noqone marka farducaynay qofkaa ku tahay xaaladda saddexaadna waa xaalad iyada markaas qofku uu safka galo hadduu isagu iskiis u aaday safkii ee safka uu ku jiro inuu ka tago ma bannaana ayb oo waajib uu ku noqday marka idaa taqaabala asafaan xaalad afaraada bacdu ahlilcilmi mucaasiriin ay ku daraan xaaladdaas afaraad waxay tahay haddii qofku shay jihaadka uu ku tacalluqo oo gaaladii aan layska celin karin ilaa shaygaas maahane shaygiina qofuu gacanta ugu jiraa ama waa cilmi farsamo dagaal ama hub markaas oo isaga haysto oo haddii la helo gaalada markaa lagu riixi karo keligiis baana haysto isaga keligiisa ku dagaalami yaqaan maalan waajibay isaga ku tahay marka cayni ah qofkaas xaaladaas afaraadna marka waa ku daraan ibnu cuthaymiin wuu sheegaanayb isaguna marka jihaadkuna marka waxaa la yidhaahdaa sharciga lagu yidhaahdaa badlu اljuhdi fii muqaatalati اlkufaari liiclaa'i kelimati اllahi daaqada iyo tabarta oo la bixiyo gaalada dagaalkooda lagu bixiyo si ilaahay kelmaddiisa kor u noqoto kaasaa la dhahaa jihaad marka badlu ljuhdi fii muqaatalati اlkufaar maxaa baxaayo muslimiinta dagaalkooda jihaad isaga lama dhaho muslimiinta dagaalka lala dagaalana imaa waa dhici kartaa inuu bannaan yahay qaarkood ee inay xaaraan tahayna waa dhici kartaa hadduusan bannaanayn fitna la yidhaha haddii uu bannaan yahayna dafcu saa'ilka shalay aan soo marnay buqaadda hadda casharkii maantay ku jirta buqaadda waa muslimiin waana lala dagaalaa soo maaragta ninka adiga kugu soo xadgudbo inaad la dagaashaa kuu bannaan muslimba ha ahaado ayb ka noocaas oo kaleana jihaad isaga ma ahan ayb oo qofku hadduu ku dhinto axkaamtii nin jihaad gaalo ku dhintay oo kale la siin maayo ayb kan fitnadaa isaga warkiis badaan oo gardarrada ku dhisanoo isaga warkiis maaba ku jira meesha ayb marka jihaad <clears throat> iyo qad iyo qitaal bannaan iyo mid fitnaa intaaba marka waa in la kala saar saaro fiqigu wuu kala bexbexina inay isdhex gashana waa laga yaabaa oo jihaadkii iyo fitnadii iyo yani dafcu inay isdhex oo la fahmi waayo waa dhacdaa walidaalika ibnu taymiya minhaaju sunnaha wuxuu yidhaahdaa dagaalada noocan oo kalea jihaadka ama noqon karo fidnada ama noqon karo dafcu saa'ilkay ku tacalluqo wax u gaar ah weeyaan buu yidhaahdaa min khawaasi min wadiifati khawaasi ahli اlcilmi dadka ahlucilmiga ah, kuwooda weliba khaaska ah shaqadooda waa yuu yidhaahdaa inay iyaga kala bixintooda kasi karaan ah laakiin nin iska dhallinyara ama nin diinta isaga cusub barashadeedaba waxaa laga yaabaa dagaalkan inuu xaq u arko fidnana uu yahay mid waxaa la arkaa mid fidno aan ahayn inuu yidhaha waa fidno isagana nacam dhinac walba daraf walba huluwi baa ka imaan kara nacam marka wuxuu leeyahay washaraa'idu wujuubi ljihaadi jihaadka waajibnimadiisa shuruudaheeda sabcu khisaalin toddoba qaybood alislaamu islaamnimo gaal kuma waajibayo isagana walbuluuqu qaangaar cunug yar dagaal maku waaji ma ku waajibin isagana waalcaqlu majnuun dagaalkii marka waa laga reebaya kuma waajibin waalxuriyatu xornimo addoonkii isaguna sidoo kale kuma waajibin wadukuuratu ninnimo naagihii ku waajibi maayo isagana marka shuruudu wujuub baan haynaa ogow laakiin hadday iyagu markaa galaan waa leeyihiin weligaa marka horena marar badanna waa soo sheegnay shardulwujuubka iyo shardu sixada iyaysa iskakaa kala dhexgelin shardulwujuubka waay hadda kaan tirinayna inaga waxaa laga yaabaa qofkaan isagoonba waajib ku ahayn dagaalkii haddana inuu galo ajarka soo helaya haddii uu iska dhaafi lahaana wax dembiya korkiisa ma noqdeen naagu hadda iyaga lagama rabo dagaal waajibkuma aha laakiin hadday duulaan oy dagaalkii iyagoo ilaalinaya yani wixii inay ilaaliyaan laga rabay hadday duulaan waa yeeli karaan xilliga rasuulku waa duuli jireen ayb kunaa nudaawi aljarxa waalkalma wanasqi aljeysha ciidankan waraabi jirnay dhaawacan qaadi jirnay mararka qaarna inay yanii hubkooda wada jireenna marka siirada iyo axaadiistu waa tilmaamaysa ayb umu xaraam bintu milxaan iyaa nebiga isagoo qayluulsanayay timid markaasu wuu qoslay marka rasuulka intuu hurdadii ka soo kacay baa qoslay markaasay tidhi rasuulka ilaahay maxaa kaa qosliyey markaasuu wuxuu yidhi je jeish ummaddayda ka mid a ah, badda ayuu duulaan u aadi doonaa badda ayb markaa jeiskaasu ammaanay nebiga sal ll slam markaasay tidhi yaa rasuulallah inuu ilaahay iga mid dhigo kuwaas ilaahay ii bari markaasuu yidhi anta minhum waaba ka mid tahay adiga waana ku dhimatay nacam iyadoo marka khaswo ninkeeda u raacday oo meesha u aadayo soo noqod ay yihiin ayaa waxay ka dhacday ratigeedii qoortay ka jabtay waana ku dhimatay taas marka shardu wujuub iyo shardu sixa isku qaldin hadhownayb wasixatu caafimaadkii qofka jihaadka laga raba ku waajiba oo qof caafimaad qaba inuu mariid baabaxa marka asoo jiran hadduu isdhiban laakiin ou aado dembiyaa ku dhacday miyaa la leeyahay maya waa isdhibi karaa qofku wauna aadi karaa laakiin kuma waajibin waay waa iska ansaxa ayb wadaaqatu tabar cala alqitaali loo leeyahay eh, awood cala alqitaali dagaalka korkiisa loo leeyahay ayb dagaalkii marka in la awoodo haddaan la awoodin wujuubkiisaa dhacayo <clears throat> laakiin ma ansaxayo maahan awood marka qudradu waa shardu wujuub shardu sixa maaha oo maxaa ku tusaya maalan muslimiintiio tiro yar maalan gaalada ay qaabilayaanna ay badan tahay cadadkii qudradu cadadkana waa ku xiran tahay hubkana waa ku xiran tahay iyaga marka haddii cadadkoodu aad u yar yahay waxaa bannaan inay iska dhaafaan oo cadad iyo wax kale ay u raadsadaan haddaynan iska dhaafin laakiin iyagoo yar tiro yar cadowgiina kun ou gaara iyagana boqol ay yihiin cadowgan boqolka boqolkan hadday ku tashtaan inay jilibka dhigaanay ku sabraan aakhiro ku aadaan oo ilaahay darajo uga gaaraan waa yeeli karaan hadday doonaan noo iska tegi karaan maxaa yeele shardu wujuub waaye maahan qudradee weeyaane maahan shardu sixa ma aha lama dhihin boqolkan hadday dagaalamaan waa xaaraanay ku dhaceen waa dembaabeen waxa ay ku jiraanna waa baail wax dhahaya male walidaalika marka dad waxaad arkaya diin akrinaayo oo aan kala saari karin shardi wujuubkan iyo shardi sixadan oo maalan yacni dagaal la dhihi karaba waa dafci iskaba dhaaf midka hujuumka ee dafciba iska ah iyay waxay u shardinaayaan qudro aslanna waa dafci qudray haddana u shardinayaan ibnu taymiya marka dagaalkaas wuxuu yidhaahdaa laa yushtaradu lahu shardun mar hadduu difaac yahay wax shardi ah oo loo shardiyo male fi lfataawa alkubraa ayb shardi shuruud uu qaadanaya ma laha ayb kii sidaas culummadu yidhaahdeen haddaad tidhaahdid qudra la'aan ninkii galay waaba dembaabayba waxa uu ku dhintayna waa baail waa khatar nacam wujuubkii iyo yacni waxaa kala duwan sixadii ayb ma ansaxayo lama dhihin kuma waajibayaa la yidhi qofkaan nacam waa in labadaas cibaaro la kala fahmayo ayb waman usira min alkufaari facalaa darbayni waman qofkii usira la qafaalay min alkufaari xaal ou gaaladii ka mid yahay facalaa darbayni laba nooc korkoodu ahaaday dadka la qafaalaa waa laba nooc darbun qayb yakuunu wuxuu ahaanayaa raqiiqan addoomo ayay ahaanayaan binafsi sabyi qafaalkaasayba addoomo ku noqonayaan qayb wahum sibyaanu waa ilmihii yaryaraa iyo wanisaau naagihii qayb qabashada la qabtay ayay waxay ku noqonayaan addoomo waa ilmahay naagaha wa darbun qaybna laa yariqu makma addoomoobayo binafsi sabyi qafaalka naftirkiisa kuma addoomoobaayo qabashada la qabtay addoon ku noqon maayo waa in laga dhigaa addoonnimadii marka wahum kuwaasi alrijaalu weeyaan ragga <coughs> albaaliguuna qaangaarada ah walimaamu imaamkuna mukhayarun weeyaan mid loo khiyaar geliyey fiihim kuwaa sha'nigooda bayna arbacati ashyaa qaybka qaybtan labaad waa qayb iyagu aan qabashada addoommo ku noqonaynin waa dadka waaweyn ee muqaatiliinta ah iyaga marka imaamka afar shayba khiyaar oleh wixii islaamka u fiican uu samaynaya alqatlu dil inuu laayo oo qatliga maalan goor uu fiican yahayn dadka la qabqabtay baa waxay yihiin dad aada xirfadda dagaalka aada u yaqaano oo haddii iyaga la furto ama lacag lagu sii daayo ay dhici karta mar labaad inay dhibaan muslimiinta kuwaasoo kale alqatlu fii xaqihim afdal oo waa inuu laayo marka si looga ammaan galo oo gaaladu ay u waayaan wax ciidan u yaqaano ayb iyo dhib dhibkaa dhibkooda si looga nabad galo ayb walistirqaaqu ayb addoonsi qaybna waxaa weeyaan marka inuu addoon ama inuu addoonsado oo markaa uu jeiشhka u qaybiyo addoomo laga dhigo ayb wاlmanu ku gallad sheegasho yacni in layska sii daa waxba aan laga qaadin ordaha iska taga la yidhaha almanu waxay tahay marka in aan waxba laga qaadin bedel laga qaadanin taga la yidhaha iska taga oo reer maka nebiga saas ku sameeyey idhabuu fa antum uطulaqaa ninkii isaga nebiga oo geed harsanaayo seefta u qaatayna ee seeftii ay ka dhacday markii dambe nebiga uu qaatayna uu yidhi kun khayra aakhidin iska taguu yidhi nebiga sal ly slam waxba kama qaadanin maal walaa shay walfidyatu iyo walfidyatu bilmaali walfidyatu furasho bilmaali lagu furto maal in maal lagu furto maalku marka waxaa weyan haddii maslaxa ay muslimiinta maal la-aan ay yihiinoo hadda maal loo baahan yahay markaas inuu yidhaahdo kiiba intaas keena dagaalkii beder maala lagu furtay ayb magaaladii ay isku furteen aw birijaali ama rag muslimiinta ka xirxiran in lagu soo bedesho oo ninkii eh, eh, haswatu daa'if nin la qabtaybaa nin uu nebigu qabtaa jiray marka uu ku furtay laba qof oo muslimiin oo kusoo furtay isagii buu siiyey laba muslimiin oo kusoo furta oo iyagu ay haysteen qoladaas marka taasna marka waa bannaan marka isagaa imaamka marka waxaas iska le waa siyaaso uu leeyahay marka ninka wax maamulayo isagana marka waxaa laga rabaa inuu fiiriyo baahidu intay u badan tahay ti isaga uu rabo inuu iskaga socdo lama raban yafcalu wuu samaynayaa min daalika kaagaasi maabuu ka samaynayaa fiihi maaga dhexdiisaba almaslaxatu ay ku sugan tahay maslaxo lilmuslimiina ay ugu sugantahu samaynaan ayb waman aslama qabla alasri intaan lasoo qafaalin ninkii islaamo soo noqona xaalkiisa waman qofkii aslama islaamay qabla alasri qafaalka ka hor axraza wou dhowrtay qofkaasi maalahu maalkiisa iyo wadamahu iyo dhiiggiisa iyo wasikaara awlaadihi ilmihiisa yaryaraa isagoo lasoo qabanin ayuu islaamay bis waayo marka ninkaasi qafaalna ma galo isaga iyo ilmihiisa maalkiisa dhiiggiisa kulli waa badbaadsaday <clears throat> waman aslama qofkii islaamo gaalada ka mid ahaa qabla alasri intuusan imaamka iyo jeeshka aynan soo qafaalin ka hor axraza maalahu maalkiisii waa dhowrtay wa damahu buu dhowrtay dhiiggiisii wa sigaara awlaadihi ayb muxuu ka dhowrtayna cani sabihi in la qafaalo ilmaha ilmahaasna marka islaamkoodaa la xukumayaa tabacan lahu waalidkoodaa la raaca marka loo raaca laakiin ilmihiisa kuwooda qaangaarka ah ayaga aabbahood islaamnimada oo islaamay ma dhowraayaan ilmaha kuwa yaryara waa kuwa la sheegaya amaa ninkii qaangaara aabbihiisa islaamay isaga shani kalea u yaalla waa nin raga ayb isaga hadduunan islaamin ee gacanta lagu dhigo waa waxuu gelaa takhyiirkan afarta ayb awowga hadduu maalan islaamay ilmihii wiil ilmo uu awow u yahay ayuu la islaamay maalan waa ilaalinana awowga waa iska aabbo oo kale ayb isaga laakiin naagtiisa ma dhowraayan isagaa islaamay ilmihii iyo isaga iyo maalkiisii waa badbaadayaan naagtiisii laakiin ma islaamin ma badbaadaysa iyadana ayb waa addoon bay iska noqonay markaan ayb ayb wayuxkamu lisabiyi cunugii yaraa waxaa loo xukumaa bilislaami islaam baa loo xukumaa cinda wujuudi alaaati asbaabin saddex sabab helitaankooda agteeda an yuslima inuu islaamo axadu abaweyhi labadiisii aabba hooyada iyo aabbaha midkood inuu islaamo hal hadduu islaamo cunuga ka unbuu raacaya isagana ayb waraan usoo sheegnay ow yasbiyahu ama inuu qafaalo muslimun qof muslima inuu soo qafaalay munfaridan isagoo ka keli ah can abaweyhi labadiisii aabba ayb qof muslima cunug yar soo qafaalay aabbihii hooyadiisna lama soconin ayb islaamkiisaa layska xukumaa ninkaas soo qafaale muslimkaa yaa yaa loogu xukumaa darteed ow yuujada ama in la helo laqiiqan isagoo markaa la tuuray fii daari lislaami daarulislaam dhexdeed lagu tuuray la helo daarulislaam baa laga helay isagoo mambuud aho la tuuray cunug yarna waa islaamnimadiisa la xukumaa laqiidka axkaamtiisa waa soo marnay faslun maalkiibuu hadda u gelayaa marka dadkii uu sheegay maalkiina see laga yeela amwaasha gaalada laga qaado sida kore waxaa loo qaybiyaa maal dagaal lagu soo qaatay iyo maalaan dagaal lagu qaadanin fay haniima labadaas u kala baxay ayb marka fay waxaa la yidhaha wixii aan dagaal lagu soo qaadanin oo dhan jizyada fayga iska soo geli markaasna kharaajku intuu soo gelaa fayga unbuu soo gelaa kharaajku waxay tahay dhulkii islaamkii baa dhul qabsaday markaasaa gaaladii baa loo daayey waxaa la yidhi dhulkan ka shaqeeya intaas keena waxaas marka waa fay ilaa dhib yaraana sulxi iyo heshiisaa lagu qaatay jizyada iyada waa heshiis iyo sulxi waa la mid iyadana faygay geli qaybtaas haniimadana waxaa soo gala wax allaale wixii dagaal lagu soo qaato ciidan iyo baabuur laysku saaray haniimadu marka dhowr qaybooday u qaybsantahay u kala baxdaa mid waxaa la yidhaahdaa salab waxaa la yidhaha radki nafal iyo haniima haniimadii intii hartay xoolaha intii ka hartay afartaas salab waxaa la yidhaahdaa qofka dagaa dagaalyahanada ah qofka dagaalka ku jira muslimkii qaangaarkii yani dagaalamaayo ninka uu dilo hubka uu ku raran yahay isaga iskale qoriga uu wato iyo eh, waxaan qalabkan laysaga ilaaliyo xabadaha ama warmaha iyo layskaga ilaaliyo wato iyo faraska oo wato markaas ku dagaalamaayo iyo saa iskale sal baa la yidhaha salab man qatala qatiilan qofkii qof dilo lahu salabuhu wuxuu leeyahay salabkiisa salamatu bnu lakwac markuu ninkii dilay ee uu soo noqday ee yidhi nebigu uu yidhi man qatalahu yaa dilay ibnulakwaca la yidhi markaasuu nebigu yidhi lahu salabuhu ajmac ayb qalabkiisii oo dhan saa iska loyisagaa la siiy kaas waxaa la yidhahdaa salab markhaati baa dabcan uu ku qaadanaa haddii marka markhaati in inuu keenan tan labaad waxay tahay radki salabka marka waxaa laga bixiyaa asalka qaniimada xoolihii marka lasoo qaado oo imaamka halkan keeno wixii salab ah dadki iska lahay horta siinaan intaan waxba la qaybinin ko waxaa ku xiga radki aradk radki waxaa la yidhaahdaa wax tuuriya an radkiga marka wuxuu noqonayaa qof aan shuruudii jihaadka uu ku waajibayey qofkii aynan ku tawafurin oo dagaalka galay addoona dagaalkii maalan galay nin cunug aan qaangaar ahayn baa dagaalkii maalan galay naagoo kalea dagaalkii ku jirtay qadar male ayaga wax haniimada laga siinayo ma qabaan ayaga kuwa noocaas gaal baa maalan galay oo markaas yacnii islaamku ay isticmaalayeen cantooba in loo soo qabto marka qaata la yidhaha intaas lasii siiyo xoogaa waxaa la siinaya radqi baa la yidhaha waa loo tuura iyagana inta soo harta marka haniimada xoolaha inta ka soo harta salabkii iyo radqigii waa haniimo shan baa loo qaybina marka shan shan marka loo qaybiyo hal qayb baa marka laga bixinaa afarna meelaa la dhigaa halkaas qayb intaan lasii qaybinin nafal wax la yidhaha laga bixiyaa bacdi alculamaana nafalka waxaa laga bixiyaa haniimada guuday dhahayaan nafal baa laga bixinaa shan baa loo qaybinaa khumuskii intaan lasii qaybinin qaybtaan ushaan nafalaa laga dhiibaa nafalka waxaa la yidhaha abaalgud ciidan maalan meel adag loo diray oo kale ama wacdaro dhigay oo kale oo muslimka meel fiican uga soo baxay oo kale yaa abaalgud looga dhigaa nacam idinka gaar intaana u leedihiin qaybsada inta kalena haniimada dadkana waa la leedihiin nafalku abaalgud waa marka intaan dagaalka la gelinna waa sheegi karaa waa dhihi karaa ninka imaamkaa ninkii meeshaas galo oo ka soo dhalaalo intaas uu leeyahay oo haniimaduna u dheer tahay marka nafalkiina saasaa loo bixinaa kadib khumuskii shanaa loosii qaybinaa shan hashii marka nafalka laga baxoy shan baa loo qaybinaa shan shantaas qaybood marka aayaddaa la waafajinaa marka waclamuu anama hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu faana lilaahi khumusahu maxay tahay masaalix lmuslimiin hal ulaa la siinanawalirasuuli faana lilahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiin bsabiil faina lilaahi ka tag waa tabarug iyaa lsaa lagu bilaaba baa la yidhaahday faana lilaahi khumusahu walirasuuli rasuulka marka qeybtiisii masaalix lmuslimiina iskale hadlo welidilqurbaa nebiga qaraabadiisa waa reer bani lmualib iyo reer bani haashim ul bay leeyihiin saami laba ma haysaa marka meeshaas qayb mid masaalixulmuslimiina ah iskale midna waxaa iskale reer bani lmualib iyo reer bani haashim walyataamaa agoonta qaybay leeyihiin walmasaakiini qaybay leeyihin masaakiinta wabni sabiilina qayb waa kaa shanta markasaasay masaalixulmuslimiin ul qaraabada rasuulka reer bani lmualib reer bani haashim ul ul waxaa iskale masaakiinta ul agoonta iskale ulna waxaa iskale ibnu sabiilka shantaas qaybood afarta soo hartay marka afar afar qayboodaa meel ku taalle afartaas qaybood waxaa loo qaybinaa dadkii dagaalamay marka lilraajili sahmun walilfarisi alaaatu ashumin ninka lugaynayo oo lugta ku dagaalamayey isagoo hal saami buu qaadanaa hal qayb kii faras ku dagaalamayey ama baabuur wato isagu markaa ku dagaalamaya gaadiidna wuxuu qaadanayaa marka saddex saamin laba waxaa iskale faraska hal saamina isaga iskale ayb sahmun walilfarisi alaaatu ashumin ayb yanii dadka tiradooda la fiirinaa waa la qaybinaa marka la qaybiyo hal saami markau ninka lugleyda qaato <clears throat> ka kale wuxuu qaadanayaa faraska ku socday saddex intii uu qaatay saddex laabkeed ayb taasuu rabaa marka inuu sheego wuxuu yidhi waman qatala qofkii dilo qatiilan maqtuulan qof la dilay <clears throat> nin gaaladii ka mid ah dagaalkii lagu dilay ninkii dilo ucdiya waxaa la siiyaa huwa mankaasi salabahu <clears throat> qalabkiisii baa la siiyaa ayb wa tuqasamu waa la qaybiyaa alghaniimatu haniimadii bacda dalika markaa kadib calaa khamsati akhmaasin baa loo qaybiyaa shan qaybood fayucdaa waa la siiyaa arbacatu akhmaasihaa haniimada afar afarteeda meel liman ayaa la siiyaa shahiida xaadiray alwaqcata goobta wa yucdaa waa la siiyaa lilfaarisi midka faariska ee faraska ku dagaalamaayo halaaثatu ashumin saddex saami walilraajili midka lugleyda ahna sahmun saami walaa yushamu lama saami siiyo ilaa liman qof mooyaane ustukmilad ay ku dhammaystirnaatay lagu dhammaystiray fiihi isaga dhexdiisa hamsu sharaa'ida shan shardi ninkii lagu kamilay oo shantaa shardi helay unbaa la siiyaa alislaamu islaamnimo gaalkii baa baxa gaal male marka haniimada waxba kuma leh laakiin muxuu leeyahay radki naam walbuluuqu qaangaar cunug yaroo dagaal gale isagana wax yaraa loo tuuraya dadkan wax la qaybsan maayo waa weyn waalcaqlu majnuun baa baxay waalxuriyatu addoon baa baxay wadukuuriyatu ninnimo naag baa baxday fain ikhtalla shardun shardi hadduu dhinmo min daalika kaagaas ah rudiqa lahu waa loo tuuraa qofkiida walam yusham lahu looma saamiyeeyo oo saami loogama dhigo wayuqasamu waa la qaybiyaa alkhumusu khumuskii calaa khamsati ashumin shan saami baa lagu qaybiyaa sahmun saami lirasuulillaahi ba u sugnaaday sala allahu calayh waali wasalama yusrafu waa loo iilaa bacdahu nebiga kadib lilmasaalix baa loo iilaa saamigaas saami nebigaa iska leh markii nebiga dhintayna ummadda iskale muslimiinta marka baytulmaalka ayaa la dhigaa wasahmun saamina lidawi اlqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka yaa iskale iyadana ulna waxaa iskale qaraabada qaraabadan yaa waay marka qaraabada rasuulkaa laga wadaa wahum iyaga banuu haashimin weeyaan iyo wabanu lmuطalib waa kuwii zakada ay xaaraanta ka ahayd maalkan ayaga waxbay ku leeyihin kan zakada waa awsaaqu naas dadka wasaqdoodii wey tan laakiin maal ou sharaf ku jiro wasahmun saamina lilyataama agoontii baa iskale wasahmun saamina lilmasaakiini baa iskale masaakiin wasahmun saamina liabnaa'i sabiili baa iskale faslun wayuqasamu waa la qaybiyaa maalulfay-i fayga maalkiisaa la qaybiyaa calaa khamsi firaqin shan qolaa lagu qaybiyaa korkooda marka ayb halkaana marka wuxuu gelayaa marka maalulfay fay marka waa maalkii dagaal la-aan lasoo qaatay ama sulxi ha lagu keeno ama gaaladiiaaba isdhiibtayba maalan iyadoon dagaal lala gelin saasaa looga qaaday wayuqasamu waa marka shaaficiyada marka sidaan bay qabaan wayuqasamu waa la qaybinayaa maalulfay-i fayga maalkiisa calaa khamsi firaqin shan qaybood baa loo qaybiyaa shan kooxood yusrafu waa la qayb yusrafu waa la iilaa khumusuhu shan meelood meel calaa man baa loo iilaa axad yusrafu calayhim loo iilaayo khumus اlghaniimati fayga iyaga waxay leeyihin shan baa loo qaybinaa qayb ka mida khumusulkhaniimo dadkii la sii jira iska leh khumusulkhaniima ayaa la sii jiray masaalixdii reer benulmualib reer banu hashim agoon masaakiin musaafir shantaasaa qaadan jireen fayguna waxay leeyihin shan baa loo qaybinaa qayb waxaa iska leh dadkaas ayaa loo kala qayb qaybinaya wa yucdaa arbacatu akhmaasihaa afarta soo hartayna shan meel afarteed meel shantii loo qeybiyey afar meelood lilmuqaatilati baa la siiyaa kuwa dagaalamayo iyo wa fii masaalix اlmuslimiina iyo masaalixda muslimiinta dadkii dagaalamay iyo masaalixdii muslimiinta afartaasna iska leh laakiin madaahibta badanaa waxay qabaan maalka feyga sidiisaba waxaa loo wada qaybiyaa sidiisaba kulluhu masaalix اlmuslimiin imaamka sidou doon ka yeelka hadduu doono dadkii khumuska lasii jiro seenaya hadduu doono meel buu dhigaa siduu doono ka yeelaa imaamka maxaa yeelay xadiidkii wuxuu leeyahay kaanat amwaalu bani nadiir lirasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalama khaasatan reer bani nadiir maalkoodii nebiga ayuu khaas u ahaa oo nebigu khaas u ahaa maxaa laga wadaa maamulkeeda asaga keligiisa iska lahaa meel allaale meeshuu doono u dhigayo walidaalika marka feyga imaamka soo doona ka yeelaya baytulmaalkaa la dhigaa sidii maslaxadii aduu doono hub buu ku iibinaa haddii uu doono meeshii marka dhib ka jiro ku daboolaa baahida haniimada laftirkeeda waxay u kala baxdaa caqaar iyo hanti aqbalayso guurto oo la rari karo wixii caqaar ah dad baa laga adkaaday dhulkoodii baa la qabsaday dhulkii marka dhulka asaga sida haniimadoo kale loo qaybinayayo sidaan shan inta loo qaybiyo khumus laga bixiyo afar meelood oo meel dadkii loo qaybiye muqaatiliinta miyaa la yeelaa shaaficiyadu saasay qabaan dhul iyo lacag wax allaale wixii gaal laga qabto xoog looga qaato waa haniimay dhahayeen iyaga laakiin marka nusuusta aad loogu fiirsado dhulka iyo yacnii hantida guurtada ah waa kala saarayaan wاclamuu anamaa hanimtum min shay intaas waxa waxaa weeyaan wixii aan hanti maguurto ah w hanti waxaan ujeedaa hanti la rari kara ah amaa hantida maguurtada ah sunnada nebiga marka la fiiriyo isaga ayaa siduu doono ka yeeli jiray marna waa qaybi jiray marna wuxuu ka dhigi jiray marna masaalix caama ayuu u banay jiray sidii khaybar la yeelay oo kale iyo marna ah, sidii maka uu yeelay marna waaba iska dayi jiro dadkeeda u dhaafi jiray sidii maka oo kale khaybarna qaybna masaalix buu u yeelay qaybna wuxuu ka dhigay marka dadkaa loo kala qayb qaybiyey marka yusrafu ila eh, yacnii eh, tasarufkeeda iyo tabdiirkeeda imaamka iskale wixii dhul ah dhul dhul laakiin waxay hanti la qaybin karo maal iyo dhar iyo wixii lamida ah ama iyagu sidaas u qaybinaa uu soo sheegay faslun fi ljizyati jizyadii ay u fasal yahay ayb aljizyatu lugatan ismun likharaajin majcuulin calaa ahli dimmati waa wax la yeelaayo hanti laga soo saaraayo dadka ahlu dimmada sharcanna waa maal ou gaalka laasimsanaayo oo heshiis ou ku ku laasimsanayo wa sharaa'idu wujuubi ljizyati jizyada waajibnimadeeda shuruudaheeda khamsu khisaalin shan qaybood albuluuqu qaangaar waa inuu qaangaar yahay qofka yacnii ay ku waajibayso jizyada maxaa baxay marka ilma yar yar sideeda hal qaacido qabso qaacidada waxay tahay jizyadu waxay beddel ka tahay qatliga gaalkan dilkii la dili lahaa ayay beddel ka tahay jizyada horta saa u fahm marka hore markaa sidaas u fahamto yay ku waajibe yaynan ku waajibaynin markaas imaanana in allaale intii in la dilaa aysan waajib ahayn jizya lagama rabo marka naag jizye lagama qaada illa in la dilaba ma banaanayne haddaysan dagaalyahanad aysan ahayn markaas dagaalamayn oday dhammaadayoo waa yeel ahoo aan hadda soco karinna ma laga qaadaya isagana jizyo maxaa yeeley in la dilaba kaas ma la qaal adayb ahayd ayb ila nin dagaalamayo markaa dagaal asalkuma ahane ayb ilmo yaryar ayaguna ma dagaalamaan haddii dagaal lagu arkana lama dile haddii waxaan ujeedaa yani la qabtana lama dileen kuwaasna jizye lagama qaadin jizyadii markay kusoo aruureysaa qof allaale qofkii in haddii la qabto in la dilo ay banaanaa lahayd ayb jizyadu marka bedel waxay ka tahay qatliga iyo dilka waalcaqlu caqli waal ninkii waalnaabaa baxa marka nin waalan jizye lagama qaadaya isagana maxaa lama bed in la dilaba ma banaanaa maysan banaanaateenba wاlxuriyatu xornimo addoonkii isaguna laysa min ahli اlqitaal wاdukuuriyatu ninnimo naagna lagama qaado jizye kuma waajibayso wa an yakuuna shardiga kale marka kan wa an yakuuna waa inuu ahaado qofka jizyada laga qaadaya min ahli اlkitaabi ahlu kitaab inuu ahaado ow amase miman inuu ka mid yahay lahu isagaba shubhatu kitaabin kitaab shubhadiis wato majuusto ka wadaa marka marka ahlu kitaabkiina aayaddaa sheegtay majuustiina sunnada nebigaa laga qaatay gaalada marka waxaa laga qaadaa jizyada labadaas sinfi bis yahuud iyo nasaaro iyo majuusaa laga qaadaa bis qaatilu اladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba la majuusti hajarna nebigaa ka qaaday sala allahu alayh ali wasalam ayb kuwaasaa iyagu un laga qaadaa mushrikiinta kale waaniyiinta iyagu ma laha jizye lagama qaado qof muslimana jizye lagama qaada ayb oo intaasaa kugu waajibtay sanadkii intaasaa lagaa rabaa inaad iska bixiso bishii intaasaa lagaa rabaa inaad bixiso madaxaaga calaa madax yani ma banaana haddii ou islaamo ka waran marka gaalkii jizyaa ku waajibtay iyadoo jizyadii waktigeediiba la joogo uu dhiibi lahaa ayuuba islaamay islaamkaa la tegey waxa dhanba isagoo muslima kan jizyadii sanadkii lasoo dhaafay ma la dhahayo islaamnimadii baa la tegey wa aqaluuljizyati jizye inta ugu yar diinaarun diinaar waa fii kulli xawlin sanad kasto xadiidkii mucaad uu ka qaadanayaa marka oo wuxuu ku farad yeelay jizye diinaaran calaa kulli xaalimin ama min kulli xaalimin ayb mid kastoo qaangaara laakiin diinaarku muqadar maaha imaamka dadka waa inuu fiiriyo horta jizyada uu ka qaadaayo ee jizyada kula heshiinayo say yihiin dad wax soo saar badan oo farsamo badan oo lacag badan soo saaraayo hadday yihiin waa lagu badinaana dad iska dhexdhexaada hadday yihiinna dhexdhexaada looga dhigaan gaalo iyaguba aan wax badan haysaninoo iska faqriya hadday yihiinna kis yaroo ay awoodi karaan uu ka qaadaan iyaga laftirkooda marka dadka jizyada dadka ku dhibo nahyi baa ku soo arooran waa gaal waa jizyada ha dhiba mayan xaalkiisa alla waa la fiirinaa shaqada ay ku shaqaystaan hantida soo gasho taasaa marka wax lagu dhisaana ayb markii la ogaado iyaga dakligooda in marka la ogaadaa waxaa la dhihi karaa intaas waa awoodi kartaan waa bixin kartaan intaas keena bishii waxaan ujeedaa sanadkii ayb wayuqadu waa la qaadaa min almutawasidi kan dhexdhexaadka diinaaraani laba diinaar wa min almuusirin arbacatu danaaniir taqdiiraadkan oo dhan marka ma dadku duruufahooda wax ku xeran waay sharciguna ma xadaynin luqadana ma xadaynin curfi in laysaga celiyo marka wayajuusu waxaa bannaan an yashtarida inuu ku shardiyo calayhim iyaga dushooda adiyaafata martisoor fadlan iyadoo marka yacnii ka dheeraad ah calaa miqdaari iljizyati jizyada qadarkeeda iyadoo ka dheeraad ah tanna waxay tahay marka heshiiska markuu la saxeexanayo jizye intaasaa la idinkaga qaadayaa ninkii idinku soo hoydo ama magaaladiinna soo maro muslin ana inaa marti soortaan ousan qadin yaa la idinka rabaa waa ku shardi karaan cumar baa marka sidaan ku shardiyey gaalada badanaana marka cuquudda jizyada waxaa lagu raacaa siyaasadii cumar heshiiskii cumar uu la socday uu qoray ayaa culummadu ay isticmaalaan wayatadamanu caqdi jizyaa la oogay waa lagu heshiiyey ninkii jizyada waa bixiyaa muxuu xuquuq leeyahay isaga marka muxuuna maxaanse u bannaanayn wayatadammanu wuxuu koobsanayaa caqduljizyati jizyada caqadkeeda arbacata ashyaa afar shay an yu-adduu inay gutaan aljizyata jizyada inay bixiyaan wa an tajriya inay ku socoto calayhim iyaga korkooda axkaamulislaami islaamka axkaamtiisa iyaga axkaamta ku soconayso oo maxkamadda la keenaayo ama ay yacni haddii axkaam iyaga ku laasimaysa ay jiraysa iyo miday iyagu leeyihiin ay jirtaba islaamka unbay ku soconayaan xukunkiisa wa yadkuruu inaysan ku sheegin diinalislaami islaamka diintiisa ilaa bikhayrin wanaag maahane haddii qof u yimaado islaamka ka warrama ee la yidhaha islaamka waa fiican yahay waa ku nabad qabnaa saas inay yidhaahdaana laga rabaayb oo inay islaamka wax ka sheegaan ama xumaan ku sheegaan waa burey caqdiga jizyada waa burey islaamkii oo wax xun laga sheega maxaa ka mid noqonaysa marka diintoo la dacniyo diintii oo yan nebigii oo la caayo maalan waxyaabahaas o dhan baa soo gelaya in nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum ayb markaa diin duris ma loo siinin ayb waanlaa yafcaluu inaynan samaynin maa shay fiihi dhexdiisaba dararun uu ku sugan yahay dhib cala lmuslimiina muslimiinta korkooda uu ugu sugan yahay wax muslimiinta dhib ku ana waa inaynan samaynin oo maxaa ka mid jaasuusnimo akhbaartan inay qaadaan ay u gudbiyaan xarbiyiintii iyagoo akhbaar gudbinayo haddii lagu qabto heshiiskii waa buray marka rasuulka marka hadyigiisa muxuu ahaa marka dadka uu la heshiiyo gaalada ah hadyiga nebigu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayh ali wasalam qoladii uu la heshiiyo qaar ka mida hadday heshiiska ka baxaan kuwa kalena aysan soo sheegin oo aynan soo sheegin oo annaga dad naga mid ah heshiiskii ka baxay laakiin annaga sidii baan ugu taagannahay waana kuwaana haddii aynan dhihin sidaas kulligood marka imaamka waa la dagaalama kulligood xarbiyiinay isku bedelayan intii aamustay iyo intii heshiiska ka baxday labadaba ibnulqayim zaadulmacaadka saasuu leeyahay waxaana ku tusaayo markii nebigu uu reer maka la heshiiyey reer beni bakarna ay hoos galeen reer maka khusaacana ay nebiga hoos gashay reer beni bakar tay habeenkii mireen reer khusaaca kufaaru qurayshna hub ayay ku taageereen qaar ka mida kufaartii quraysh baa taageereen kuwa kalena maba ogeynba hub in la siiyey in kale war uma aysan haynin kuwii kale kulligood nebiga dagaal u ogeysiiyey marka kulligood kusoo duulay ayb haddii marka laakiin ay issheegaan kuwa kaas kale unbaa gaar loola xisaabtamaa heshiiskoodiina waa u soconaanayb mas'ale kale waxay tahay qoladii dimada ama qoladii heshiiska waxaa laga dareemay inay heshiiskii ka bixi rabaan wax xaqiiqa ah laakiin laguma haayo xaqiiq male laakiin waa la waa la tuhunsan yahay heshiiska in loo tuuro markaas si cad loogu sheego la yidhaha heshiiskii waa ka baxnay waa soo xirnay heshiiska meeshaa geli lahaydeen idinkay idin jirtaan waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa kii laakiin lagu hubsado ma loo sheegaa maya soo iska jirinaa la kor imaanaa kaasna aylabay kala tahay marka in lagu hubo iyo in la tuhunsan yahay hadday tuhun tahay waa in la ogeysiiye isaga haddii laakiin wax lagu hubo ay tahay nebiga reer maka inuu ku duulaayo maba u sheeginba xataa markuu ogaaday jariimadii inay galeen ay u caddaatay waa kusoo duulay wayucrafuuna ayb marka waxyaabahaas oo dhan bay heshiiska dararka muslimiinta waxaa ka mid a ah, naag muslimada inuu ka zinaysto ayb waa darar caqdigana waa ku burayaa weliba wayucrafuuna marka inay meel gaara ka joogaan muslimiinta waa iyagana markaa la nabadgeliyo iyo inaysan muujinin diintooda suuqyada iyo bannaanada isku muujinin laakiin gudahooda inay ku haysan karaan ayb oo yacnii hadday awel kanaa-is hore u lahaayeen lagula heshiiyo kaniisada dhexdeeda inay kula jiraan waxay samaynayaan wayucrafuuna waa la gartaa marka bilubsi اlkhiyaari baa lagu gartaa libs hay-ad u gaar ana waa u samaynaya heshiiska waa lagu daran ayb hay-ad u gaar oo kale laga aqoonsaday ille dadka muslimiinta iyaga xuquuqay isku leeyihiin ahludimada aysa lahayn haddaan la kala garanaynin dhib waay waxa dhan isku egyihiin meeshaan marka waxaa ka fahmaysaa asxaabtu inay aad u danay jireen madharka qofku inuu muslim u eg yahay gaalkana gaal u ekaado hadday isdhex yaacaan laakiin waa dhib nigii muslimkaa gerkiyaa u xiiran shaaribkiyaa u xiiran wuxuu wataa yani isaga iyo hadda haddii lays ag dhigo gaal waa isu egyihiin qalbigaaga marka waxaa ku jira ilaahay unbaa og cid kale ma ogaan karta salaantii lagu salaami lahaa iyo gargaarkii lagu gargaari lahaa xuquuqdaadii dhan waa dayacmay marka ilaa islaamku midabna maahan af lagu hadlana ma aha qofka marka inuu daahirka ku dadaalo waayo sida uu baatinka ugu dadaalayo haddii aad kor iskaga ekaysiisa gaalkana qalbigana marka dambe waa ka jeclaanaya laa shaka wayucrafuuna waa la aqoonsadaayo waa la gartaa bilubsin khiyaari yaa laguyaa lagu gartaa dhar duwan oo dharka muslimiinta ka duwan washadi zinaari zinaarka xerashadiisa naam zinaar marka waa maro marka ay dhaxda ku xeran jireen ama meelahaas qoorta iyo ay ku xiri jireen oo iyaga marka lagu garan jiro qofka lagu arko inuu yahay qof dimi ah yaa loo garanaya washadi zinaari iyo zinaar xerashadiisa naam wayumnacuuna waa laga celiyaa min rukuubi lkhayli fardaha fuulitaankoodana waa laga celinaa naam lianna faraska rifca iyo tusaan iyaga marka dameeraha iyo waxyaabahaas iyo baqasha iyoy fuulayan ayb waxyaabihii marka wax kastoo keeni karo hay-ad iyo rifco keeni karta waa laga joojinaa ayb cumar sidaanu marka yeelay axkaamtan marka goormaa la samaynana waa markay muslimiintu xoog leeyihiin muslimiintii oon xoog lahayn ma samayn karaan axkaamtan haddii la yidhaha marka sunnadii nebiga saanay ahayd iyo asxaabta waa yeelayaa awoodna aadan haynin oo adigiibama laga yaababa yacni inaad difaac ku jirtid ood gacanku gambad aad tahay ma suurtoobi karta mana lagaa rababa marka وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله